المجلس الخامس والخمسون بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق لثالث عشر من شهر شوال عام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس بقوليه كنتن إشانات ee majaalis marka sharxa kooban ee kitaabka sunan nasaa'i habeenkan waa habeen talaada kuna beegan saddex iyo tobanka shawaal kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam kitaabu nikaax ayaan kusoo jirnay caawa baabka sideedaad ee kitaabu nikaax hoos imaanaya ayaan ka bilaabaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala tasawuju mawla alcarabiyata baabu tasawuji almawla dadka addoommada ahaa oo la xureeyey guurka ay guursadaan alcarabiyata gabadha reer carbeed wixii ku soo arooray inay banaan tahay dhib lahayn ayuu baabkan u baabyahay caawa mas'ale ummadda soomaaliyeedna aad ay u taqaano carabtii ay kasoo minguuriyeenna dhaqan u ahayd oo ilaa maantana ay ku dhegan yihin oo laga foojin laya ayaa ay ku saab ku saabsan yahay majliskan amaba eh, baabkan koobaad ee eh, abwaabta kitaabu nikaax ka mid ah baabka sideedaad arrinkaa waxaa weeyaan imaamku wuxuu ishaarayaa in sida saxiixa ah oo muctabarka ah xagga guurka waxa la eegaa inay tahay addiin shayga la eegaa inay diin tahay waana alimaam maalik ayaa sidaa qabo boydin wuxuu ka soo naqliyey alimaam shaafici caleyh raxmat in shayga muctabarka uu yahay diinta laakiin jamaahiirta fuqahada oo shaaficiyada asaabta asxaabu shaafici ay ka mid yihiin iyo xanaabilada waxay qabaan jamaahiirtu waxay qabaan in kuf-iga oo xagga nasabka in la eegi sidoo kale in la eegi xagga addoonnimada iyo xuriyadda in la eegi xagga xasabka iyo maalka iyo wixii la midka la eegi oo muctabar ay yihiin yani jawaanib la ega inay jiraan ayay jamaahiirta qabaan laakiin sida cad kuna cad axaadiista noo muuqato oo cadcad iyo ficilka nabigeenna uu sameeyey sala allahu calayhi waali wasalam oo gabdhihii reer qureysheed iyo gabdhihii reer ansaareed uu u guuriyey dad addoommo ah oo la xoreeyey iyo qaar xataa addoommo uu kula taliyey nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam iyo nusuusta iyo maqaasida shareecada ee cadcad dhammaan waxay caddaynayaan oona raajixa in shayga la eega ay tahay addiin fadfar bidaati اddiin idaa jaaءakum man tardowna diinahu eh, maxaa la raaciyey wakhuluqahu iyo dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa fazawijuuhu qofka marba hadduu ahlu yahay kana bani fulaan ka dhashay iyo kana muxuu ahaa grub fulaan ka dhashay ictibaar ma lahan haddii marba gabadha ay raalli ku noqoto ictibaar ma lahan masaladaas marka waa masale u baahan in aad ay nooga daadegto culimo haddii aan ahay waa naga daadegi ladahay haddii odayaal ay yihiin waa ka daadegi ladahay rag iyo dumarba waa laga dhaadhicin laaya ma reer bani fulan baan ag istaagi oon berri xididaan noqonayna halkaasuu la taagay ninka soomaaliga yaa ayuha الnaas inaa khalaqnaakum min dakari waunhى wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimu khabiir masaladaas marka waan kugu imaan doonaa caawade waan garanaya meesha xarbaa ka dhex marka marka masaladaas ayada ah ayuu caawa cashir ku saabsan yahay in sha allah xadiidka ayaan maraya markaan xadiidka mara kadib iyo axaadiista la macnaha kadib aan wixii marka munaaqasho aan gelayna in sha allah tabaaraka wa tacaala marka sida raajixa ah oo muxaqiqiinta ay rajaxayaan alimaam ibn qayim aad uga hadlay sheekha sharaxa iska laha sunan nasaa-i dakhiirat lcuqbaaga iska laha caleyh raxmat ullah isna aad buu uga hadlay muxaqiqiintan aad bay uga hadleen arrintaas waxa muctabarka ah ma aha nasab waxa muctabarka ah waa diin waxaadna ogaataa nasabka dhammaan dadka waxay ka soo wada jeedaan min aadam wa aadamu min turaab sidaa weyaan markay guur xaaladeed noqoto waxaa weeyaan halkaas baa lala aadi nacam dadka nasabka iyo xasabka iyo shardinayaan nusuus ayay soo deliishanayaan nusuusta ayada waa nusuus caam ah caam weeyaan oo meel walba loo deliishan karo laakiin nas masaa ishaan laga hadlaa ku cad oo qowlka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam iyo ficil isaga uu sameeyey ood isu guuriyey almawaali wاlqurayshiyaat gabdhii reer quraysheed iyo raggii addoomaha isu guuriyey oo cadcad ayaan hayna weliba nabigeen uu faray salى اllahu عalayhi waalihi waslm waa noo imaan doontaa insha allah tabaraka wataعala xadii saddex kun laba boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadii صaxiixa qaala aimam nas abarna kaثيir bn cubayd almadxaji wa iqa qaala xadaثna moxamed bn xarb alkhawlani alabrash wa iqa can الzubaydi zubaydi waa moxamed ibn waliid ibn caamir wa iqaة habt can الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can cubaydillaah ibn cabdillaah ibn cutba alhudali wa iqaة faqihu habt ana cabdallaahi ibn camr ibn cuثmaan ibn caas hala aadina cabdullaahi ibn camr ibn cuثmaan ibn cafaan اlumawi sayd cuثmaan ayaa marka wuxuu yahay awow ah oo nin camr la yihahdo sayd cuثmaan u dhalay ayaa sii dhalay ninkaa ana cabdallaahi ibn camr ibn cuثmaan alumawi waa iqatun shariif allaqa wuxuu furay xaaskiisii wa isagana hulaamun wiil uu yahay shaabun dayar ma daweynin haaliban furiinka ragga ku degdego oon tabaro imaano looga heli karin waa wiilasha yaryar iyo gabdhaha yaryar inay isfuraan laakiin dadka waaweyn waa iska dul qaadanayaan maahmaahadii aad taqaaneen oo ahayd nin dhuubkiisa iyo calaashiisa ay ilin ka buuxinin ilmo kama dhamayso lama dhihi jiro marka intaa waxaa fahmi karo dadka waaweyn dadka weynaa fahmi kara waxyaabaha hadda ragga qaarkood ay u dul qaadanaan markaad indhaha saartaan ood aragtaan waxaa weeyaan waad yaabaysaan rag waxaa jira la garaaca oo guriga dhexdii lagu garaaca oo soomaali ah waxaan u malaynaa cuquubadii hore oo odayaashii aabbayaalkoodii awelkeeda ay geysteen ayaa maanta laga gudaya ragga waxaad arkaysaan caay inta loo qaato yacni meel loo reebaa ayna jirin laa naftiisaan loo reebayn walaa nasabadiisa iyo qabiilkiisa iyo dadkiisaan loo reebaynin abadan wax walbaa la mari maca daalika waxaa weeyaan inuu weligiis aan wax laga sheegin xitaa lagama yaabo hal mar inaad ka maqasho wixii waad ogsoonta waada taqaana lagama yaabo hal mar ammaanta xaaskiisa iyo sharafteeda iyo qiimaheeda iyo kartideeda iyo diinteeda iyo dhankaas muu ka sheekayn waxaasaad aragteenoo haysto oo saaxiibadii hore qofka ina laga yaabo abadan weligiis ma sheegayo waa ragnimada meesha ugu sarraysa waa qimat rujuula ragnimada meesha ugu sarraysa ma taqaanaa waxaas qofkii aan dhag jalaq u ya haweeney hal shay umbaa muxuu ahaa duurka lagu marini oon guriga agtaada ayna joogaynin ma taqaanaa anta ayada ya haddii ay dhila noqoto oy gogolaaf iyo baabkaas gasho taas haraantiya lagu bixinay weliba gacan maaha haraantiyaa guriga looga saaraya lianna waxaa weeyaan balay keenaysaa bala bala diini addunya baa keeni cudurray keeni adduunya waxay keenaysaa waxaa weeyaan eh, awlaad kale ummad kale muxuuaha guriga kuusoo gelini wamaa ilaa daalika taa laftirkeeda waswaas haddii aad qabtana iska ilaali dad qaar oo musuusiinaa jiro gabadhii halkaas ay marto o oh, hebel ayla taag o hebelaa soo wacay kuwaas ahlu waswaas waa alkhanaas kuwaas waxaa la rabaa inay dhahaan acuudu birabbi الnaas malik الnaas qul acuudu birabbi الnaas malik الnaas ilahi الnaas min shari اlwaswaasi اlkhanaas inay suuraddaas aad u akhriyaan la rabaa kuwa iyaga ahlu waswaaska iyaga war ma lahan kuwaas talo ma lahan laakiin xaqaa'iqa laga hadlaya xaqaa'iq ayaa laga hadlaya markaas joogitaan ma lahan dad badan waxaa laga yaabaa waswaaskaas inuu yidhahdo xaaskayga balay ku dhacday kan kale waa wamaa ilaa dalika nin waxaa laga sheekeyn jiray masayrka jiribkiisa muxuu ahaa ku dhuftay xabada la sheegi jiray jiribkiisu intuu saa u saaxday duldul saa u saaxday kadibna markaasuu albaabkii uu ku aadanay aqal horrigii moogta marka jiribkiisuu nin soo gala oo muxuu islaantiisa u socda ayuu u melay bustoolada bashsii jiribkii <laughs> ya marka waa imtixaan moogta waswaas wa hada waswaas wa laakiin haddii marba la hubsado in xaaskaas amaba haweentaas ay baabkaas ku dhacday ayada karaamo ma lahan in meesha la dhaafiyo waa xadiisaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala marka masalada ku saabsan inta kale laakiin waa loo dul qaadani feer qaloocan baa laga uumayba sideedaba khalaas war kale ma laha yaa sheekhay haa socodka laga celina waa la dab waa la jeeraarin waana la dabri marka dhib ma jiro ducadaa loo badini waanadaa loo badini dulqaataa loo badini ilaa wax xaqiiqo laga arka socod badan darteed laguma furay nacam socodyada qaarkooda maalan qofta haweeneydii way iska baxaysaa bacda salaata cashaa bixi sideed saac ama sagaal sac iyadoo socota imaani taas dee mogtu waa baab kale taas iyada ah waa baab kale oo waxaa weeya wax sax ma aha qofka inuu qofka kontaroolo ood ka warhayo ood diinteeda ilaaliya ood mas-uuliyaddii qaato waa laga rabaa diyuuthu haddii kale noqonaya lakin waxaan ka hadlaynaa waswaaska macnaha aan lahayn gabadhi suuqa adeeg u doonatay maxaariba ku jira haday suuqdukaanay gadanaysaa waa shaqaysani maxaaribaa ku sugan nin rag ay muxuu telefoonkula hadlaysaa oo taqanuj iyo istijibin iyo waxaas ay ku jirin oo caadi ay dan ka fushanaysa wax fulaan io qabo wax fulaan iyo haakada yani ishkaal ma laha wax ishkaalo kusugan ma laha meelaan riiba iyo shaki uusan ka jirin shaki qofkii dhusgeliye maaha adduunkaba ciriiriyaad qof ku noqonaya imtixaan wa qofkan waxaa weeyaan waa qof muslima sideedaba qofka muslimka asal ahaan raggii dumarba waa salaax alaslu fi lmuslim alamaana gabadhan waxaa weeyaan asal ahaan waa cafiifa ilaa laga xaqiijiyo oo laga hubsado inay hawshaas ku dhacday oo weliba afar markhaati ah magarate ama adi laftirkaaga aad bandhihii saarto laakiin wix intaa ka soo haray acuudu billaahi min alwaswaas alkhannaas dhah waay a marka wiilkaas la cabdulaahi ibn camr ibn cumaan oo sayd cumaan awowgu u ahaa alaqa wuxuu furay xaaskiisii wa huwa isagana shaabun hulaamun wiil uu yahay shaabun edair fii imaarati marwaan marwaan ibn xakam ibn caas oo hal sare ilaahay qadarkiisa imaarada muslimiinta khilaafada muslimiinta ahayey xilligii uu magaalada madiina amiir ka ahaa aya waxaa weeyaan xaaskiisa furay yuu furaya ibnata saciid ibn zayd tobankii jannada lagu bishaaray mid ka mid a ah weeyaan saciid ibn zayd ninkaas gabadh u dhalay ayuu furay wa ummuhaa gabadhaas hooyadeedna ama hooyadeedna bintu qaysin waa xamna bintu qays gabadhaas waxaa dhashay gabarh la yidhaahdo xamna bintu qays gabadha la furi albattata waa u dhamey yacni saddex dib uu ku furay weeyaan faarsalat ilayha waxaa adeeg u dirtay ayadii khaalatuha habaryarteed faatimatu bintu qays xamna ay lald faatimada ayaa gabadhii adeeg u dirtay la furay maxay leedahay ta'muruha waxay faraysaa bilintiqaali inay ka wareegto min beyti cabdilaahi bni camr cabdilaahi bni camr bn gurigiis inay ka wareegto maadaama saddexdi lagu furay oo wax u harsana meesha ay rajo ka qabta ayna jirin inay ka wareegto ayay faraysaa min qabli an tactada ta'muruha biاlintiqaali min beyti cabdilahi bn camr wa samica waxaa maqlay bidalika arrinkaas iyo fariinta ay fartay faatima binti qays ay fartay marwan oo amiir ahaa ayaa maqlay faarsala wuxuu adeeg u diray ilaa ibnati saciid gabadhii ina saciid ahayd ayuu wuxuu u diray adeeg oo la furay fa amara wuxuu faray an tarjic ilaa maskaniha gurigeed inay u laabato oo lagu furay wasaalaha wuxuu weydiiyey maa xamalahaa cala alintiqaali inay ka soo wareegto maxaa ku xambaaray min qabli an tactada iyadoon cidodarsanin ama cidodarsi ka hore fii maskaniha gurigeedii xataa tanqadiya ciddatuha ilaa ciddada ay ka go'do maxaa ku xambaaray maxaa ka soo wada gurigeedii saasuu weydiiyey amarna wuusii midda kale wuxuu weydiiyey maxaa kaa soo bixi gurigaagi adoon ciddo dhabaysanin fa arsalat way u dirta ilayhi tukhbiruhu iyadoo u sheegayso oo u khabrayso ana khaalata habaryarteed oo faatima binti qaysa amaratha bidalik arrinkaas ayadaa fartay oo saxaabiyad ah ayaa fartay fazacamat waxay sheegtay marka faatimatu bintu qays bintu qays waxay sheegtay annaha iyada kaanat inay ahayd taxta abi camr ibnu xafs abu camr ibnu xafs in la yidhao saxaabi ahaa inxaas ay u ahayd mararka qaar waxaa xafs ibnu camr waa la yidhahdaa marka magaciisii ayaa la horaysin a la isku qabtaa laakiin muhiim ah waa nin saxaabi ah falamaa goortii amara uu amiir ka dhigay rasul rasulka sal slm caliya bn abi aalibin uu amiir uga dhigay caalyaman yaman markii amiir looga dhigay cali bn abi aalib oo loo diray kharaja macahu uu la baxay oo raggii raacay oo weheelka u ahaa ayuu ka mid ahaa ninka la yidhahda xafs abu camr ibn xafs fa arsala wuxuu adeeg u diray ilayha fa arsala wuxuu u diray ilayha iyadii bitaliiqatin hal dalaaq hiya alaaqdaas baqiyata alaaqiha alaaqeedii kii u dambey laba jeer hore soo furay ama laba jeer uu furay kii u dambeeyey marka uu usoo diray isagoo xagga jiro isagoo myaman joogaad soo furay wa amara laha wuxuu u faray alxaariث ibn hishaam ninka la yihahdo iyo wacayaash ibn abi rabiicata labadaa nin wuxuu la soo diray oo ugu soo faray ama ugu soo dhiibay binafaqatiha nafaqadeedii ayuu u diray u raaciyey faarsalat way dirtay zacmat ayadoo ayaa sheegtee ila alxaari iyo cayaash ayay adeeg u dirtay tas'aluhumaa iyadoo weydiisanaysa alladii xaqi iyo nafaqadii amara laha bihi zawjuha ninkeeda uu faray ayadoo weydiisanaya adeeg u dirtay o faqaala waxay yidhahdeen wallaahi allaan ku dhaaranay maa laha iyada uma sugna cindanaa agtanaga nafaqatu nafaqa ilaa an takuuna xaamilan inay xaamilata xoogaho yaro qamadii ay ugu soo tureen meesha way diidda marka oo nafaqadii runteedi si ay dha waxba kuma maraaya riwaayo kale caddaynaysa wamaa lahaa iyada uma sugna an takuuna inay ahaato fii maskanina gurigannaga ilaa biidnina annaga inaan idin namooyane maadaama ay tahay baa oo khalaas wax dambe sugaysa ayna jirin waa inay dhaqaaqdo marka danaheed ay qabsato anna guriganagan annagoona idinma joogi karto kuma tirsan karto fazacamad waxay sheegtay marka faatima binti qays أنaha iyada أtت rasu rsulka u tagt sal slm fadakarat ay u sheegtay dalika arrinkaas ay nimankaa ku sameeyeen lahu isaga faصadaqahumaa iyagii ayuu u rumeeyey iyagii taladooda ayuu qaatay hadalkoodii ayuu saxwa u yihi nabigeena salى الlahu عalaيhi وaalihi waslm qaalat faaطimatu waxay tidhi faayna intee baan antaqilu u wareega yaa rasul rasuulka al haddii marka gurigii in laga bixiy ay noqotay xaggeen ku cidotirsadaa oon u wareega waaya qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alayhi waali waslem intaqilii u wareeg cinda bni ummi maktuum ina ummu maktuum oo cabdulaahi ah gurigiisa u wareeg alacma indhoolkaha alladii kaasoo samaahu llahu alweyne uu sheegay caza wajala fii kitaabi kitaabkiisa intuu ku sheegay cabasa watawalla an jaahu lacma wamaa yudriika lacalahu yazaka waa ninka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam loo canan dartiis qaalat waxay tihi faaimatu waxay tihi faاctadadtu cindahu ibn um maktuum agtiisaan ku cidatirsaday wa kaana wuxuu ahaada ibn um maktuum rajula qad dahaba basarw araggiis uu tagay fa waxaan ahaa adacu mid dhigto iyaabi dharkayga cindaw agtiisa xataa ankaxaha ilaa aad ugu guuriya faatima binti qays rasul rasulka sal slm usaamata bna zayd usaama oo ina zayd ibn xaaria ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii u xureeyey oo mawlihiisa ahaa u dhalay ilaa uu guuriye macalushahidku halkan fiirsada fa ankara dalika calayha marwaan marwaan ibn xakam baa ku inkiray oo in ciddadeedii ay meel kale ku tirsatay inuu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam amray ayuu ku inkiray wa qaala wuxuu yidhi lam asmac maanan maqlin hada alxadiid xadiidkan min axadin qof oo qablakii adi kaa horreeyey kamaan maqlin ma laazima marka inaad maqasho adi taabici aa tahay wasaahudu waxaan qaadanaya biاlqadiyati arintii alatii taasoo wajadna naasa calayha dadka ayagoo samayna aan ku soo gaarnay camalkii aan noogala horeeyey oo saxaabada iyo dadkii aan soo gaarnay ay samayn jireen oo haweenaydii meeshii lagu furay ku cidtirsadeen ayaan qaadanaynaa halkaasuu qaatay ba'ayne ha noqoto amaba rajyo ha noqoto maxalushaahidka marka muxuu yahy dalaaqan baabkaan ugu tegi doona wixii ku saabsan xukunkaas hadda uu ka hadla marwaan iyo isku haya inay faatima kitaaba dalaaqan ugu tegi doona insha allahu tabarak wa tacala laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa maxalushaahidka waxaa weeyaan wuxuu u guuriyey usaama bn zayd usaama bn zayd mar gabar loo guurina mataqaana waa gabar qurashiyad ah waa reer quraysh weliba raggii bani maqsuum iminka yani halista ahawa ayaa loo guuriyey qodoba qodobkaas xadiidka labaad an gudubna waa u tegi doona insha allah xadيث سدح kun laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadيث صحيixa qala الimaم نسي عليه أخبرna عمrان بن بكار بن راشد الكلاعي wa ثقة qala xadثna أبو اليمان الحكم بن نافع wa ثقة ثبت qala أنbاna شhuعيب بن أبي حمزة الqرشي wa ثقة cاabد عن الزهري محمد شهاب زهري waa imaمkii qala أخبرna cروة بن زبير بن عwاm wa ثقة cاabد ثقة فقيه عن عائشhaة أم المؤمiنين رضي الله ta أرضaها أنa أbا xudayفة ninka أبو xudayفة loo yaqaano أبو xudayفة بن cتبة ibn rabicata ibn cabdishams waa nimka reer qurasheed wa kaana wuxuu ahaa abu xudayfa miman shahida badran saxaabadii beder xaadirtay oo bilad sharaftaas haysatay ayuu ka mid ahaa maca rasuul nabiga ayuu la xaadiray sal slm tabanaa ninkaas wuxuu wiil ka dhigtay saaliman saalim nin la yidhahdo ayuu wuxuu ka dhigtay wiil dhaqan waxaa jiri jir la yidhahdo atabani canuga adiga aadan dhalin ayaad soo korsanaysaa magacaadiyuu qaadanayaa uu ku dhaxlayaa ilmahaaduu ka mid noqonaya waa dhaqan carabta ay taqaana tabanigaas nabigeenana calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tabani ahaan u lahaa zayd ibnu moxamed baa la dhihi jiray zayd ibnu xaria ilaa ay ka soo degta udcuuhum liaabaa'ihim waa noo imaan doonta insha allah tabarak wa tacala wiilkaas marka zayd ibnu ninka la yihahdo salim ayuubu xudayf wuxuu ka dhigtay wiil isaga u dhalay oo kale wa ankaxahu wuxuu u guuriyey ibnata akhiihi walaalkii gabar u dhalay ayuu u guuriyey waatay gabadhaas hind bint alwaliid ibnu cutba ibnu rabiica ibnu cabdishams walaalkii gabar u dhalay ayuu u guuriyey wa huwa saalimkana mawlan waa mid ay xuraysay limra'atin haweeney oo meel ansaari ansaareed ay xuraysay waa addoon lalahaa oo la xureeyey ma ah reer qurasheed walaa carab maaha o kamaa tabanaa rasul lahi rasulkaa siduu wiil ugu yeeshay ama uu wiilaystay zayd zayd uu wiil ugu dhigtay oo kale ay isna uu wiil ugu dhigtay wa kaana wuxuu ahaaday xaaladdii jiri jirtay man tabanaa qofkii wiil ka dhigta rajulan qof fi ljaahiliyati xilliga jaahiligi dacaahu الnaasu dadku waxay ugu yeeri jireen ibnahu wiilkiis inuu yahay haddii canug aad jidkaa ka soo qabsato ood waxaa weyaan intaad keensato kadibna aad tirahdo wiilkaan an heligu yar khalaas waaa lagu dhihi ina fulaan wa saasay ahaan jireen fawaria wuu dheli jiray bimiiraaihi dhealkiisa qayb u kala ahaan jiray xataa anzla allahu weyn ila kasoo dejiyey caza wajal fii dalika arrinkaas uu kasoo dejiyey mxuu ahaa qur-aanka ama suuraddan uu kasoo dejiyo ayadan udcuuhum war ilmaha ugu yeera iyo dadka rag ugu yeera liaabaahim aabbayaalkood iyo dadka ayna dhalay loogu yeer udcuum ugu yeer liaabaahim aabbayaalkood huwa yeeritaankaas ad ugu yeertaan aabbayaalkood ayaa aqsatu cadaalad badan cinda allahi alla weyne agti fain lam taclamuu haddii aadan ogeyn aaba'ahum aabbayaalkood fa ikhwaanukum waa walaalihim fi diini diinta ay walaal kugu yihiin wa waa kuwii adinkii aad xurayseen faman lam yuclam qofka aan loo ogeyn lahu isaga abun aabba aabba aan lahayn oon aabbihiis la aqoonin ama aan lahayn ama aan la aqoonin midaan aabba lahayn ma jir lakin waxaa weeyaan lama yaqaan kaana mawlan mawle ayuu ahaani mawlaana ayaa la dhihi iyo wa akhan walaalo fi diin akhuuna fi diin wa akhuuna la dhihi saasaa loogu yeerayaa saasay ahaan jirtay qodobkaana xagga qabsada xadiidka kale oo insha allah tabaaraka wa tacaala macaanida iyada laftirkeeda xambaarsan waa xadii saddex kun laba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas abarna moxamed ibn nasr annaysaburi waa iqa qaala xaddatna ayuub ibnu sulaymaan ibnu bilaal alquraشhi mawlahum wa iqaة layanahu aلsaaji bila daliil qala xadaثna abu bakr ibn abi uways wa iqaة almadani weeyaan can sulayman ibn bilaal quraشhi wa iqa qala xadaثna yaxya yعni ibn saciid alanصari wa iqaة xujaة habt وأخبرني بن شهاaب الزهري waa محمد شهاب زهري waa imaمkii قال xدثني cروة بن زبير وبن cabدالله بن ربيعة meeشhan ninkan la yidhah cabdالله bn eh, wabnu cabdillaahi ibnu rabiica saddex nin baa muxuua mid uu yahay saddex nin mid ka mid ah weeyaan mid kan koobaad waxaa weeyaan waa ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn cabdillaah ibn abi rabiica ninka isaga marka qaar waxay yidhahen waa iqa qaarna waxay yidhaahdeen waa laa yucrafu xaaluhu alxaafid ibn xajarna wuxuu yidhi waa maqbuul hadduu ninkaas yahay waa hadduu yahay ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cabdilaah xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waa maqbuul waxaa kale oo la yidhi waxaa weeye alxaaris ibnu cabdilaah ibn abi rabiica ayaa lagu sheegay hadduu isaga yahayna waa saduuq kan saddexaadna waa abu cubayda cabdilaahi ibnu zamca hadduu isaga yahayna waa maqbuul marka ninkaas uu imaamka yidhi ibn cabdilaahi ibnu rabiica ninka uu yidhi saddexdaas nin baa lagu sheegay mid waa maqbuul midna waa maqbuul midna waa saduuq xukunka alxaafid ibn xajar uu saaran ka hadlaya marka aqala shay waa un aada uma fogo waaya ana xadaanii curwa ibnu zubayr ayaa ii waramay wabna cabdilaahi ibn rabiica wabna cabdilahi marka maa haddii aan daaqadda ka ridna ma ka warramo maxay naga dhibi meesha waxaa ku jira cumar ibnu zubayr ka marka waa lagu lifaaqay o xagga iga dhigba maxaaba maqbuulnimadiisa iyo waxaa weeyaan saduuqnimadiisa iyo aan ugu wareeri hebel waa hebel maxaa iskugu dhibi wuxuu keenaa ibn marka maayt wuxuu keenaa waxaa laga yaabaa inaad aragto ariiqan ibn Eh, ibn cabdilahi bn rabiica keligeed inaad aragto oo ariiqan aadan arkin ibn zubayr curwa eh, ibn zubayr aadan arkin kadibna aad tidha xadiidka waxaa weeyaan martabadiis waa saas hoosaad udhigto oo maqbuulnimadaas aad marka aad saas inaad jiraan laguu sheegi intaasuu ka raba imaamka caleh raxmat ullah laakiin sixada xadiidka haddii isaga xataa daaqadda laga rido kuma istaagay maxaa yaele curwa ibn zubayr oo taqaanaan ayaa xadiidka la warina oo asaga la jiro keligii maaha can caaishata zawji الnabiy raضي الlaه taعaلى عnه وarضaha وعan abiha kadalika iwa umi slmة um slm oo زawji الnabiy raضي الlahu taعalى canه وarضaha labadaas ayaad ka wariyey curwa iyo ibn cabdillahi ibn rabic ay ka wariyeen ana abaa xudayfata ninka abaa xudayfa la yihahdo ibnu cutbata ibnu rabiica ibnu cabdishams wa kaana wuxuu ahday miman shahida badran bader ragga xadir ayuu ka mid ahaa maca rasuulillah nabiga la xadir sal slam tabanaa wuxuu wiil ka dhigtay saaliman wa huwa mowlan miday uraysay limraati min ansaar ree ansareed ay uraysay kamaa tabana siduu wiil ugu dhigtay rasul rasulka sal sl zayd ibnu xaariat uu wiil ugu dhigtay horaan zayd ibn maxamed baa lihi jir san hore u sheegnay wa ankaxa abuu xudayfat abuu xudayfa wuxuu guuriyey ibnu cutba saaliman ibnata akhiihi walaalkii gabadhiisa ayuu u guuriyey hind ibnat alwaliid ibnu cutba ibna rabiica wa kaanat hindun waxay ahayd bint lwaliid ibnu cutba min almuhaajiraati alwal gabdhihii hore oo soo haajiray ay ka mid ahayd ayadna bila sharaf kale ay leedahay wahiya iyadana yowmaidin maalinta ayadan min afdali ayaama quraysh min afdali ayaama quraysh reer quraysheed gabdhihii gabdhihii garoobada ahaa oo reer quraysheed tan ugu fadliga badan ugu qiimaha badan diin ahaan qurux ahaan dadnimo dhan walba tan ugu fiicnay ahayd marka iyada oo innaba caadi ahayd falamaa goortii anzala allah alla weyne uu soo dejiyey caza wajalla fii zayd ibni xaarithata uu ku soo dejiyey udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaalkood ugu yeera huwa yeeritaankaas oo aabbayaalkood ugu yeertaan ay aqsatu cadaalad badan cinda allah alla weyne agtii rudda waxaa loo celiyey kullu axadin qof kasta oo yantami u nasab sheegto min ulaaika kuwa ayaga ilaa abiihi abihiisaa loo celiyey nin kasta oo aabbihiis abbaan ahayn u nasab sheegan jiray oo wiil u ahaa aabbihiisaa loo celiyey fain lam yakun hadduusan ahayn yuclamu mid la ogsoon yahay abuuha aabbihiis rudda ilaa mawaaliihi dadkii xoreeyey ayaa marka muxuu ahaa mawlaa bani fulaan baa la dhihi haddii aabihii lama yaqaano mogta marka arrinka isaga ayaa marka ayay waxaa weeyaan umuna caaisha iyo umuna umusalama ayay warinayaan oy caddaynayaan macnaheeda marka maxay tahay macnaheeda waxaa weeyaan faatima gabadhii saciid ibnu zayd uu dhalay waxaa weeyaan yaa lagu daray oo loo guuriyey maya faatima binti qays ayaa loo guuriyey usaama ya fatim binta kays usaame loo guuriyey may kii hore miyay shuranadi usaame yaa loo guuriyey maya taas waxaa loo guuriyey cabdullaahi ibn camr ibn cuثmaan baa loo guuri taas ree qurasha isla wadaas ummad hadda laga hadla ku ay laakiin qadiyadda taasay ku bilaabatay markii dambe waay ku gabagabowday inay ka warantay faatima binta qays in loo guuriyey usaama bin zayd soo saa saas waa usaama bin zaydna waa mawla min almawaani qodob waa qodobkaas qodobka labaad ninka la yidhaahdo abu xudayfa yuu gabar adeer u yahay yuu u guuriyey saalim buu u guuriyey saalim buu u guuriyey marka meeshaas iyada ah imaamka adiladaas wuxuu usoo ururiyey caleyh raxmat ullah wawasaca fii qabrihi warafca darajatahu fi aclى اciliyiin waxaa weeyaan wuxuu usoo guuriyey in aanan nasabka ma ictibaar uusan lahayn oo cibrada la eega ay tahay addiyaana wadiin adiladaas usoo deliishaday horaan waxaan u sheegay majliska bilowgiisa in arinta ayada ah jamaahiirta ay qabaan nasabka inuu muctabar yahay iyo kafaa'ada kufka inuu muctabar yahay qabaan laakiin adiladooda ay tabar daran tahay oo nusuusta cadcad kuwani kuwo kaloo badan iyo ayadihii aan soo akrinayay dhammaantood ay caddaynayaan in muctabarka kuf ay tahay addiyaana alimaam maalik madhabkiisan u yahay alimaam shaaficina baweyti uu ka soo naqliyey caleyh raxmat ullah wa calayhim jamiican marka arrinta ayada inay sida raajixa tahay in waxa muctabarka ay tahay diyaanada sidaa weyan fadl xaj ninka a a maya looma guurinayo ma looma guurinayo gabadha hadday diidda iyada lama la qasbayo kaba soo qaad ninka ugu maanta adiga aad ugu kalsoontao nasab ahaan iyo dhan walba iyo sharaf ayaad gabadhi ku tiri muxuu ahaa ninkaan kugu daraya a ku tiri ma rabo laguma darayo waa fahamsana waa lamid marka hadda iyada diiddo war ma lahan laakiin waxaa laga hadla waxaa waya iyada haddii ay rabto oo isku qanacsan yihin oo koobaadsan tahay waa markaas lakin diidda war ma lahan ama nasab ha u diidda amaba suurad ha u diidda amaba haku sanafto ha ku sanifto ama dha u diidda diidda war ma lahan oo dadkan kale unbuu lamid noqonayaan kala jeeda naam waayo arrinkaas marka soomaalida dhexdeedii dhibka isku hayan waad aragteeno maandhood eh, nin baa muxuu ahaa ma ma la guubmisay abar nin gabar inta guursaday ma la dilay mise waa la gubay ma aqaana mar dhadaas sanad waa la gubi somayn ya adeerkiisaa la gubay adeerkiisaa la gubay isaga lama gubin masaaib wa isaga baxsaday a laakiin nin kale ku bahar baxay ninbuu kale bahar geliyey marka arinta ayada ah soomaalida dhibka haddana haysto oo yacni dowlad la-aanta iyo balada iyo islaynta iyo dad aad iyo aad runtii marka loo fiiriyo annaga aan ka diin fiican nahay oon ka wacyi badan nahay oon ka xoolo badan nahay ayaa hoosaas meel celaan ku jirna saasaan noola fiirini asbaabta keentayna maxay tahay waa dulmigaas ya ina allaha la yumli liلظaalim xata ida akhada lam aalimiina noqone waa iska qaban weyne waana meel aad ugu leexani ma lahan fadal xaj ah. haye <laughs> warka isaga nin nin wadaada horaan ugu sheekeeyey ayaa arrinta ayada ah tadbiiq la aaday a marka waa qiso macruuf oo mashhuur ah qolyaha soomaalida ay liidaan weliba raxim ah dad muxuu aha arxaamta ayagaa isliidaan dad ilma adeer ah laga yaaba midna in la yihahdo xilligii abaaraha ay dhaceena bakti wax cunay marka waa waa la leexini ma garateen dad nooca isku aho raxima ayaa gabar uu ka guursaday ninka sheekha ah horaan waan u sheegay qisadaas ayada dhowr jeer ama laba jeer waan sheegay mid hal jeer ugu yaraan marka waa ma arrin mashhuur ah oo ka dhacday maneera markuu guursaday waxaa la yidhi khalaas ninkan annaga mid maaha laysa mina walaa naxnu minhu duurkaa la mariyey gabadhi ilaahay qadarkii ilmay qaaday kadibna fooshi ayay ku dhimatay calayha raxmat insha allah waa shahiidad kadibna ninkii intuu no intay gabar noolayd dabcan waaba duulkuu joogay markii dambe waxaa la ninkan khalaas gabar marka wadaadada reerka ka mid ah ayuu soo doontay oo isjeclaadeen kadibna waxaa la yidhi ninkan gabadh lama siinayo gabadh ninkan lama siinayo maxaa yeelay waxaa weeyaan wuxuu galay najaaso galay todoba jeer waa in marka sida eygi waalka eyga u galo kale lasoo dhaqo yuqsalu sabc maraatin ulaahuna aw ixdaahuna bituraab bilxarfi lwaaxid ninka dha ataa waa dhaqanaa hadalkaas uu ka soo baxay arrinkii marka xaalad waa culsaatay dadku waa laisla qaatay maxaa maya ninkaan abadan hadduu marba meeshaa galay khalaas meesha un ha ku noqday annagiisu noo imaanin anaga aribaan ninka asaga saa loo geli weliba isku dhow wadaadka ah sheekha kadibna waxaa dhacday gabadhiia waxay tiri marka waan guursani ninkaan ilma adeeraan nahay de wax ceeb hood qaba ma lahan waana ahludiin gabadha mutadayinad waa tan eh, gabadha u guursan raba asaga waa nin sheekha wadaad ah waan guursani wax kastaa dhaceen aabbaheed marka warkii ayaa la gaarsiiyey inay gabadhii rabta inay ninka ay guursato kadibna halgu yeero yidhi asna wuu dhintay alla u naxariisto hadda mar muxuu ahaa muddo yar kadib wuu dhintay marka waa loo yeeray markii loo yeeray oo gabadhii ay u imaaday ayaa wuxuu yidhi warkaasa kaa soo yeeray waasay wax u jiraan haa waa guursana waa ninka sheekh wayaan walaalkay mal mushkila waan guursani markaasaa wuxuu yidhi dhegeyso haddii aad igu dari weydana waxay ugu dartay qaadigaanu teg waa liigu mahrini diinta ay taqaanaa mogta qaadigaanu teg waa liigu mahrini wabilahi tawfiiq aligu guurini marka wuxuu dhegayso horta kac guursa waan kugu darayaa laakiin qabrigayga ha imaanin kaagana ma imaanay ma garata ya ah, yacni waxaan isu nahoo dambe lama arko warkii oo kooba ninki sidii muxuuaha ku baxarbaxay eh, gabadhii iyo aabbihiina siday ku kala go-een laakiin de muxuu ahaa aabbihii alla oofsaday hadda gabadhi iyo muxuu ahaa iyo wadaadkii ilmo badan isku dhaleen alxamdullah isku barwaaqaysan yihiino khayrkooda waa badan yihin ma dheer ay degan yihin marka waa nin daaci oo diinta ilahay dadka gaarsiiye marka horta nin geesi oo saasoo kale u yar baahan tahay marka ragga uma sina geesinimada e marka bal horta odayaasha nooga hormare noo bilaabeen ya maya iyaga warkooda aad loo maqli ya <laughs> warka isaga waxaad u baahan yihi mataqaanaa ya curfi looma celinay warkaas waxaa weeyaan waxay u baahanta cambain in la qaado nin baa waxaan maqlayay ay culammada sheegi jireen nin baa intaa dakiirooday sidii abubakar iyo aad muxuu ahaa sidii aad cumar gabadhiisu bandhigay xabsoo kale ayuu da masaajid istaagay ayaa wuxuu yihi gabadhayda heblaay ahayd ayaan rabaa inaan nin ku dare marka ninka diyaar gacanta taag haddaan ku mehrinaya waa la aamuso waa la yaro xishooday mala nin marka dadka la heebso waxaa ula dulmiyey ka mid a ah, ayaa gacanta taagtay oo yihi haye anigu waa la yaqaanaa mogta markaasa intuusaa ufiiriy wuuu warya said ciyaarta ka dhaaf saidka ciyaarta ka dhaaf marka mararka qaar waxay u yara baahanta cambayn xoogan in baasha la qaado ilaahayna loo wada tooba keeno tooba jamaaciya oo dadka iyaga ahna albaabada laga xirta laga furo dadka iyaga qaara u gaalooba arrinta yada la socda marka ad yurub iyo maraykan tageen qaara islaanimo uga baxay oo gaaloobay dulmig lagu hay darteed oo jamaikan iyo bala iyo jin iyo jaan raacay marka hawsha ayada waa hawl u baahan marka in loo helo dad u taagan oo munkarkaa zuuliyo ilaahayna subxana watacaala si degdega ah u zuuliyo dadka dulmiga aan u geysanan ilahi subxana wataala cuqubadeeda dhinaca naga mariyo kolleyba qayb ka badan waa nagu dhacday in badanna inay dhibantaa laga yaabaa inta dambe allah naga joojiye inta horena waxaa wey allah naga dhaafo annagana aan hawl oo oday iyo dhalinyaro iyo rag iyo dumar iyo culimo iyo caamaba dulmigaas waa dulmi aan u taagannahay aan walaalaheen dulminayna aan dulmigaas aan ka dulqaadno naam xaji waa lagaaga horeya warka isaga ah waa lagaaga horrey kowdha warka isaga ah ma ku ballamayna inaan hawsha ayada albaabkaa furno oo bayco ma gelayna haddii aan bayca wada gelayn intanaga aan wada dhaqaaqno ma garateen laakiin dad gooni in baxar la geliyo dadka miskiinta dhiiqa jolog la siiy kadibna warfiiriy warkaas oo ku jira baashan waxay u baahan tahay waa wax gaamuray shaqo dheer ay u baahan tahay in ummadda dhan ay waxaa weyaan ka wada tala wadaadkaas tusaale fiir ninkaas sagaashan iyo waxay ahaydaan filayaa iyo iyo saddexdii sagaashan labadii ahayd baxarkii ninkaas ku dhacay yani toban sano iyo ay qaadatay in wixii laga bixiyo baharka oo dadki lagu soo celiyey xitaa jidka marka lagu lama salaamayo dadkii dhan way gooyeen bal dulmigaa fi intuu leegay marka waxay u yara baahanaysaa ha hawshaan oo kale waxay u baahanaysaa cambeyn iyo in laiskaashto iyo in la sameeyo guur jamaaciya waxyaabaha hadda lagu furi karo waxaa ka mid a ah dad soomaaliyeed oo qabaail kala duwan ah in dadka ayagoo ayagana qabaail kala duwan ah gabdhihii wiilashooda hal mar guur jamaaci ah loo sameeya dadka ayaga ahna xoolo iyo waxaa weeyaan wax walba laisugu dara oo la yidhah war raalli ahada dulmiga aan geysanay dhibaatooyinka aan geysanay waxaa weeyaan naga iska keen cafiyo marka raggaas waxyaabaha sheekh lagu sameeyey dadkaas waa la koobi kara maa cashirkana wuu socon waaye alxasbu baab اxasab harafta ayuu baabkan u baabiyay harafta xasabka marka waxaa weeyaan waa qofka sharaftiisa maalka xataa xasab sharafta qayb ka yahay gacan furnaanta qofka dabci wanaagga aqoonta waxyaabahaasoo dhan waxaa la isku karaa alxasab marka markii aad qofka guurka markay noqoto in xasab la ilaaliyo ma banaanta ma yani ma laazim ba ma laazim ba mise dhib ma lahan xadiidka saddex kun laba boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam نس أخbarna yعqوب بن ibrahim الdwrqي wa ثiqة xaفiظ qala xadaثna abu tumayla abu tumayla yaحyى bn واضح الأنصاري wa mowlahma ثiqة عن الxuseين بن waqid almarwزي wa ثiqة lah أwham can bn burayda cabdالlaahi bn burayda ibn xusayb alأslmi weeyaan wa ثiqة can abihi abihiis waa cabdulahi bn burayda burayda ibn xusaym aslami radi اlahu taala an arda qal wuxuu yidhi burayda qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm ina axsaaba ahli اdunya dadka ahlu adduunyada ah sharaftooda alladii kaasoo yadhabuuna ilayhi ay aadayaan oy ku yaacayaan ay yihiin almaalu maalwa qofka si kasta ood u foolxun yahay si kasta ood u qaab yahay si kasta ood waxaa weeyaan u yahay yani xaalkiisa diin la-aan xataa u yahay haddii marba maal agtiisa uu dhooban yahay ahlu dunyada kulli way ku yaacayaan nabigeena fir wuxuu ku qeyday ina axsaaba ahli اdunya aladii yadhabuuna ilayhi اlmaalu waa maal ra'aytu الnaasa qad maaluu ilى man cindahu maalu wara'aytu الnaasa qad dahabuu ilى man cindahu dahabuu qofkii dahab haya dadkao dhan aggiisay dihaab iyo aaditaan samaynayaan qofkii maal hayana aggiisay u leexanayaan dadka waa macruuf macruuf weyaan marka waa ahludunya <laughs> waa sa waa sax wa laakiin maalka keligiis macno ma lahan mishkiladda waxaa weeyaan inta hadda maal qofku looga xishay oo kadibna hangarle iyo masas ay meeshii ay ka soo baxeen lama koobi karo waxaa laga yaabaa qofka inuu gabadhiisa la yihahdo kan dhaqaalu leeyahay bal wuu kaa dhaqan karaae eh, bal xaggiisa aadi uu dhan kaleba ka dhaga xirto ayagana gabdhaha u badan yihin oo kii maalon ba xaggiisa aad u badan yihin markaasa waxaa weeyaan wuxuu dhadhansiinaa dulla dunya adduunka wax alle wixii dulli hoo yeele o dhan ayuu isugu geynaya cay noqotaya gacan adayg noqotaya waxaa weeyaan diin xumi noqotaya mucaasharo xumi noqotaya ka masayrsiin aanan mxuu ahaa garaaw lahayd noqotaya ila qofka dumarka marka laga masayrsiiyo waa inaad qof u garaaw oo adigaa baladan samaysay waa inaad mxuu ahaa xilmigeeda dulqaadkeeda iyo qaboojinteeda iyo waxaa weeyaan eh, saabasaabaynteeda lagaa rabaa ilan ada mxuu ahaa hawsha adaa baladan adaa abuurta dabkan adaa shiday marka dabkaas inaad mxuu ahaa adaa lagaa rabaa marka maalka keligiis muhiim maaha maalka keligiis muhiim maaha maalka qofka hadduu biil heli karo risiq ilahay baa bixi subxana wa waa tii aan soo maraynayo saddex ilaahay subxana wa inuu kaalmeeyo isagaa muxuu ahaa ballan qaaday oo xaq isaga dhigay waxaa ka mid ahaa annaakix alladi yuriidu alcafaaf inta qof oo waxaa weeyaan iyagoo eber isguursaday oo maantana balaayinla ma yaro inta qof oo isguursaday iyagoo dhaqaalo haysto haddana sakxadda iyo muxuu aha dacasku ka dhammaaday waxaa weyaan marka qadiyadda ma ahan nadrada in maal la eega keligiis ma ahan lidaalika nabigeena calayi slat slam wuxuu ku tilmaamay ina axsaaba ahli dunya aladi yadhabuun ilayhi اlmaal baabu ma tunkaxu اlmarأatu baabun calaa maa tunkaxu almarأatu haweeneyda maxaa loo guursadaa waxyaaba dadka haweeneyda u guursadaan iyo wax saxd in loo guursada maxaa yihiin oo laga eego waxyaabaha micyaarka amaba aad lagu miisaama guurka aad guursanaysa dumarka ama ay dadka ay ku miisaamaan maxay tahay in badan uu nabiga sheegi doona alayh slat slam xadiis soo socda laakiin mid ayuu dhihi doonaa kan un xoog hala saar waxaan kale macno weyn ma lahan bal iiriy xadii saddex kun laba boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nas abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa qaala xaddaana khadim xaadis nujaym wa tabt can cabdimalik bn abi sulayman alcarzami wa saduuqun lahu awham can aطaa bn abi rabax can jaabir bn cabdilah radi allahu tacala canhuma anahu jaabir tazawaja wuxuu guursaday imra'atan haweeney calى cahdi rasulilah nabiga al zamnki sal slm falaqiyahu nabiyu nabigan ayaa la kulmay sala allahu alayh waali waslm faqala wuxuu yidhi atazawajta ya jaabiru jaabirow miyaad guursatay qaal wuxuu qultu waxaad nacamha qaal wuxuu yidhi abikran abikran am ayiban ma gabar bikaara aad guursatay oo yar oonan weli guur soo marin am ayiban ama mid garoob ah qaal wuxuu yidhi qultu waxaan idhi bal ayiban mid garoob ayaan guursaday qaal wuxuu yidhi fahallaa bikran maxaad bikaaro u guursan weyday tulaa imika ku ciyaarsiiso ku boodbootiso qaal wuxuu yidhi qultu waxaan rasuulka allow kunna lii waxaa ii sugnaaday akhawaatun gabdho walaala ah oo dhowra sagaal meelaha ah fakhashiitu waxaan ka baqay an tadkhula inay gabadhaas yargasho baynii aniga dhexdeedii wa baynahuna dhexdooda inayna kala goyso oy annaga derbi noo noqoto oo gabdhahaad masaakiinta walaalahaya iyo anaga ayna kala jarto ayaan ka baqay bal ninkaa fiiriya caqligiisa iyo qiimihiisa radia allahu taala an kaas ayaa walaalka runta ah walaalka runta ah waa kaas weeyaan gabdhaha walaalaha marka in la karaameeyo halkaas ay ku saarnaadaan ayaa loo bahanya waad aragteeno wiilasha naxariista markii la fiiriyo gabdhaha gabdhaha ku badan iskuma dhow waxaa laga yaabaa gabadha walaasha ah inay markay usbuuc joogto meel kastoo adduun joogta inay telefoon iska warran ilmahaaga ka warran xaadkaaga ka warran caafimaadkaada suu yahay ay ku soo wacda oo mar iyadoo xataa laga yaabo inay telefoonka mararka qaar uusan u fududayn wiilka walaalkan ah waxaa laga yaabaa maalinta aad kulantaan ood ilaahay un magaalada aad joogtay iyo waddanka aad joogteen aad iskugu imaadaan iyo xaalado mara dan kale leedihin adama dan kale ama dan kaaleya inuu ku soo waca laga yaaba laakiin tan da kastoo gaartay iyo meel kastoo joogto waa kas waa kusoo wici adi marka waajib ku saaran muxuu yahay waa inaad karaamays ood u naxariisata ood ka war haysa ood ilmaheeda ka war qabta ood ninkeeda ka war qabta ood xaaladeeda diinteeda ka war qabta oo adduunkeeda ka war qabta oo ducadaada ay la jirto maxaa yeelay booska ay joogaan boos sahlan ma aha xaqiiqatan alakhawaat gabdhaha koleyba ragga dadala way yaqaanaan iyagoo ataa dadaada jooga oo lixdanka iyo todobaatanka sanad joogtay jooga oo ayay noqdeen qaarkood oo mashuulay ayaa laga yaabaa maalintii aad yaryaraydeen sidii ay kaaga murgaysa kaaga murugto markasta kusa wad war iska war see tahay xanuunkii dhiikarkii kuga dhacaysa ad noqotay sukartiis ay noqotay xaaladda waa sida waati ilmiisa yihiin oo ma lagu dhaqaalaya oo noloshaasay tahay oo islaamiisay ku kanna waxaa laga yaabaa walaalka ah ya ood ataa laga yaaba inaad soo gacan qabatay ood wax soo bartay oo intaad soo marisay ya danihiisa mahuuliyey arintaas koleyba waa lii markaa tici doonaauman marka lidalika cabdlaahi ninka jabr bn cabdilaahi walaalihiis fiiri waxaan ka baqay gabadhaas yar haddii aan guursado oon aniga boodboodkayga hawleyg aan eh, fiirsado in walaalahay iyo aniga dhexdanaga ay gasho oyna kala jarto ayaan ka cabsaday riwaayaad kalena wuxuu ka sheegayaa haweeney weyn oo u shallaysa oo ka warhaysa oo xanaanaysa oo hooyo u noqota ayaan u guursaday maslaxadii markaa u guursaday maxay tahay naftiisii xagguu dhigay maslaxadii gabdhihii walaalihiisa u guursaday hay fakhashitu waxaan ka baqay qaala wuxuu ya rasul rasulka allow qaala wuxuu qultu waxaan ya rasul rasulka allow kunna waxaa ii sugnaaday lii aniga akhawaatun gabdho walaala ah fakhashitu waxaan ka baqay an tadkhula inay gasho bayni iyo wa baynahunna ayaga dhexdooda qala wuxuu yidhi fadaaka idan idan xaaladda marka waa sidaas fadaaka idan waxaad u guursatay marka waa saas waana arrin aad u qurux badan ina almarata haweeneyda tunkax waxaa loo guursadaa calaa diiniha diinteeda awgeed iyo wa maaliha maalkeeda awgeed iyo wa jamaaliha quraxdeeda awgeed ayaa loo guursaa saas waxyaabaa loo guursadaa arrimahaasa ka mid ah fa calayka adiga waxaad laasimtaa ood ku dadaashaa bidaati diin diinta midda lah taribat yadaaka labada gacmood haddii aadan sidaa yeelin dhulkaa ku dhacene daatdiin maxaa loola jeeda maxaafida qur-aanka midda ah may dad bukhaarigi muslimka saa u dareerinaysaa maxaa loola jeeda daatdiin ya daat diin waxaa weya waa qofka diinta ilaahay ku dhaqmi haddii ay bukhaari kor ka taqaana oy qur-aanka kor ka taqaana kadibna sidii sheekh uu ka sheekayn jiray sawaaun calayna awacadta am lam takun alwaacidiin ay ku dhahdo oy qur-aanka laftarkiisa kugu soo dabarog ahludiin maaha ahludiin maaha ahludiinka laga hadlaya waxa waya waa qofkii ilahay ka baqa subxana wa tacaala waa qof diinta ilaahay oo koobaadsan oo diinta xijaaban oo diin ay ka tahay ijaabkaas waa lagu amray iyo fulaan iyo maahan oo dee dadkaaga kuu qasba maahan ahluleyl ah ahlu sawm ah ahlu dikri ah farjigeeda iyo qalbigeeda iyo carabkeeda iyo gacanteeda iyo lugteeda iyo wax walba ilaalinaysa ahlu diin oo ilaahay janno ka rabto naarna ka baqayso ariiqeedana hayso ahludiinka taasaa laga hadlaya ee ma ahan waxaa wey quraan ay ku xifdsan tahay amaba axaadiis ay xifdsan ma ahan macneeda kaligeed nacam haddii ay xifdsan tahay qur-aanki iyo axaadiistii waa maطlab aad u sarreey oo aad u qiimo badan oo inu ku dhaqmayso ahludiinka marka waxaa weyaan waa qofka diin lah oo diinta ilaahay hogaanay ut wax kale ay hogaaminayn taasaa loola jeeda mararka qaar waxaa dhacda ragga qaar waxay leein war gabar xijaaban oo wanaag badan iisoo raadi baaye ilan gabadhi waa xijaaban tahay aabbihii iyo hooyadii xijaabkii wixii rabo ma garat iyadana meel ay ugu leexani ma lahan qur-aanka way taqaanaa xadiis way taqaanaa markuu guursada unba madax xooxooni war gabadhi ash ma ahan see wax u jiraan salaadii subax ma soo kacays qur-aankana waa xifsanta ya markaasuu le war gabdhihii muxuu ahaa saasayno waxaa laga yaaba xataa inuu mararka qaar madaafiic aan loo baahnayn uu gabdhihii xijaabnaa iyo hawlihiiba kusoo tuuro waa khatar marka marka waxaa weeyaan daata diinka taas waa waay baabu karaaha tawiij tawiij ah, waa iska sheekayna bism illaah hay <laughs> habeenahan waa waxaa loo qabay xiisaan u qabnay moogta in weli waa iican ma ku jirtaa mawduucan weliba khaasatan ah. karaahiya taswiij اcaqiim haweenayda aan dhalaynin oo madhashada ah in la guursada inay karaahiyata ayuu baabkan u baabay ya <laughs> waaan ka yaaba garuun in laisla dhaca ya waa soo socota waa soo <laughs> socotaa waaya xadiid saddex kun laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid xasan isnaad ah akhbarna ibrahim bn maxamed ataymi wa iqa qaala xadaana yaxya wahuwa ibn saciid alqaطaan wa iqaة xuja can cubayd الlah bn اأkhnas waa saduuq yukhطi annakci weeyaan can camr ma booday waan ilduufay miya cafwan Ah, afwan xadii saddex kun laba boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiid xasanan saxiixa oo hoos imaani karaa taswiij alcaqiim akhbarna cabdiraxmaan akhbarna waxaa noo warramay caqiimka marka raggan waa loo isticmaalaa dumarkan waa loo isticmaala labadaba hahay cabdiraxmaan ibnu khaalid ayaa noo warramay ayuu leeyahay cabdiraxman ibn khaalid waa alqaطaan araqi waa iqa soo saama saduuq miya cafwan saduuq hay qaala xadaثana yaziid ibnu haaruun waa iqaة mutqin caabid qaala anbana mustalm mustalm ibn saciid aلthaqafi mowlaahum waa saduuq caabid rubama wahim can mansuur ibn zadan alwasiti waa iqaة tabtun caabid can mucaawiya ibn qura almuzani waa iqaة caalim can macqil ibn yasaar almuzani waa saxaabi jaliil ah radia اllahu taala arda raggii taxta shajara baycada la galay nabigeen ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi macqal bn yasaar jaءa rajulin baa u yimid ilaa rasul rasulka u yimid sal slm faqala wuxuu ini aniga asabtu imra'atan haweeney ayaan asiibay oon helay daata xasabin sharaf u saaxiiba iyo wa iyo daraja iyo mansab u saaxiiba qof aan inaba caadi helaan helay ilaa anaha laa talidu ilaa anaha iyada laa talidu ma dhasho oo ma dhasho weeyaan afa taزawajuha miyaan guursadaa fanahaahu nabigu u diiday calayhi الsalatu slam uma kadibna ataahu aaniya mar labaad buu u yimid fanahahu u diiday uma kadibna ataahu u yimid ahaaliثata fanahahu u diiday faqaala kadib nabigen wuxu yih sl slm tazawaju war guursada alwaluuda kuwa dhalidda badan alwaduuda raggooda isjeclaysiinta badan fainii aniga mukaairun bikum maalinta qiyaamood inku faantami badnidiinaan ku faantamaya saasuu nabig yihi sal slm xadiidkan macnihiisa waxaa weeyaan ninka isaga ah waxaa laga yaabaa inuusan xaaskan lahayn waxaa laga yaabaa in hadduu mar guursadona meesha iska fariisto laakiin gabdhihii waxaa weeyaan aanan dhalaynin haddii aan la guursanin meesha un lala fariisto maxaa dhici waxaa dhici inay xaalad khatar dhacdo cafaafkia meesha ka bixi marka macnaheedan yaan loo fahmin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday gebdhihii aanan dhalayn in la guursado macnaheeda ma ahan ee ninkan uu nabiga la hadlaya calayhi salaatu salaam xaalad gooniyaa jirta xaalad gooni ah dad sooma arkin guur inta lagu kari waayey afartanka dhaafeen afartan shan dhaafeen iska taagan oona ragnimo iyo wax walba haysto kuwa ayaga marka haddii maalinta guursanaya kadibna muxuu aha mid aan madhasho ah haddana loo guuriyo halkaas kollayba bu ku dhimani moogta meeshuu ku cirabgo waxaan kala jeedaa marka waxaa laga yaaba xaalada ayada nabigeena alayh sala slam ninkaas xaaladiis inay si gooni ah ay u laga yaaba oo gooni ula hadlay waay hhy xadiidka ama baabka laba-iyo tobanaad ee kitaab nikax hoos imaan taswiij azaniya haweeneyda dhilada ah guurin loo guuriyo iyo guur la guursada inay banaaneen oy muxaram tahay ayuu baabkan ubaabay xadiidka saddex kun laba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid xasan isnaad ah qaala aimamu abarna ibrahim ibnu maxamed atamiimi wa iqa qaala xadaana yaxya bn ibnu saciid alqataan weeyaan wa iqatun xuja can cabdilaah cubaydillahi ibn akhnas wa saduuqun yukhti annakci weeyaane can amar ibnu shucayb camr ibnu shucayb ibnu maxamed ibn cabdillahi bn camr ibn caasi radi allahu tacala canhuma ninka camr ibnu shucayb la yihahdo waa saduuq can abihi aabihiis aabihi waxaa weeyaan waa muxamed ahay camr ibn abihi waxaa weyaan waa shucayb shucayb ibn maxamed waa isna waxaa weyan waa saduuq waxaa sugnaatay awowgiisu cabdullahi bn camr caas inuu ka maqlay habata samaacuhu min jadihi can jadihi awowgiis oo cabdullahi bn camr bn caas ah radia allahu tacala canhuma ayuu ka wariyey ana marhad bna abi marhad alghanawi oo saxaabi jaliilah inuu ninkaas marhad la yidhahdo wa kaana wuxuu ahaaday rajula nin buu ahaa marad shadiidan aad xoog badan marad xoog badan ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaaday yaxmilu usaara dadka gaalada ay qafaasheen oo muslimiinta ayuu ka soo qaadi jiray min makata ila madiina magaalada maka intuu daf ka soo siiyay ayuu madiine keeni jiray mararka qaar qofka intay qabtaanay gaalada waxay samaynayaan gacmihii iyo lugihii waxay ka wada xirayaan aayaro u dhuumani kadibna daf intuu garabka soo saarto amaba dhabarka soo saarto la soo bixi markuu meelahaas oo magaalada ka wada bixiyo ayuu ku xig ka furfuri kadibna raggii soo taariibina insan tabiir raggii asxaabta ahaa oo gaalada ay qafaasheen ayuu marka halkaas keenaya saasuu ahaa ninkaas marhad ibn abi marhad alghanawi radia allahu taala arda raggaasba fiiriya naftoodii ayay khatar gelinayaan qaala wuxuu yidhi fadacawtu rajula nin baan u yeeray liaxmilahu inaan qaado wa kaana wuxuu ahaa waxaa ahaaday bimakata magaalada maka bagyun ama bagyun haweeney dhilla ah yuqaal loola yidha canaaq aad u qurux badan canaqa la dhihi jiray wa kaanat waxay ahayd sadiiqatahu saaxibtiisa ay ahayd berigii gaalada la ahaa saaxibtiisa ay ahayd kharajat way soo baxday marka canaaqdii fara'at waxay aragtay sawaadi muuqiyga ayay aragtay fii dilli xaa'id derbiga harkiisa anagoo isku yara dhakini ama isku yara muxuu ahaa leexin ayay aragtay wayna garanaysaa waa saaxibtiisa <laughs> o waa layaaba masaa'ib hal hore aragtay faqaalat waxay tii man haada waa kay kan marhadun warya marhad baati waxaa weya waxaan hadda dhalinyarada iyo gaalada ay u yaqaanaan waxay yidhahdaan boyfriend iyo girlfriend waa saaxiibtiisa hore walaa mutakidii akhdaan oo ku rabbi ku tilmaama subxana wa tacala beryahan hadda waxaad arkaysaan baabkaas oo ay ka samaynayaan brank iyo waxyaaba ay ka samaynayaan dhalinyarada arrinta ayadaha laga hortago in maanta gabar muslimad ah oo soomaali ah iyo wiil muslim oo soomaali ah ay gaalada taqliidiyaan oo boyfriend iyo galfriend hadda lagu sameeyo ya lagu sameeyo brank lagu sameeyo oo ciyaaryaar laga dhigto arrinta ayada waa khatar war intaynu soconnaa imtixaan baana haystay xaalad adagaan ku soconnaa haddii dhallinyarada waxyaabaha ay social media soo dhigaan ad aragtaan wallaahi runtii waxay sle war xageen ku soconnaa waaba hoobanhaynaa xaggeen ku wada shumayna xaalad khatara lagu sugan yahay gaaladii meel walbaa lala geli kow waay tii man haada maradu warkan ma maradba waa kay kan marad soo maha marxaban yaa maradu dhawaasho <laughs> iyo dhawaasho ayaa ku sugnaatay marxaban waahlan inaliq leyl habeenka caawa muxuu ahaa irac fabit cindana agta naga beri firali guriga nala beri oo hawshii aan qaban jirnay aan qabano qultu waaa ya anaaqu canaaqoy ina rasul rasulka sal sl arama zina zinada waa xarimay inkaad qabtay zinada waa la xarimay qaalat waxay tihi yaa ahla alkhiyaam war dadka muxuu ahaa taandooyinkai aqal horriyada ku jirow way kashifaysaa marka moogta haada duldulu kan waa kashiida duldul asaga marka laqab miyay u ahayd oo muxuu ahaa naanays miyay u ahaa mise waxaa weeyaan duldulka moogta waxaa weeyaan eh, bahalkan la yidhahdo kashiidada nooc ka mid ah weeyaan oo dhuumasho badan adiga kolley way kashiftay haada kan aladii kii wa yaxmilu usaaraakum kuwiina aad soo qafaalateen min makata ilmadiinat u qaado weeyaan hal maray kashiftay marka maadaama shaqadii iyo hawsha ay ka rabtay ay ka weyday way kashiftay o fasalatu fasalagtu waxaan maray alkhandamata meeshaas ayaan maray waa jid jidad ka iyo muxuu ahaa meel meela ka mid ah markiiba waan issiiday fa alabanii waxay daba dhigtay amaaniyatun sideed gaalada ka mid ah ay daba dhigatay faja waa yimaadeen xataa qaamuu ama waxaan galayda meesha ayada khandamada waxaa weeyaan meel ayuu galay weeyaan xataa qaamuu ilay ka dul istaageen calaa rasi madaxayga meeshii aan galayay muxuu ahaa ay dul istaageen fabaaluu <laughs> waa igu kaadiyeen sideediiba madaxa iga soo kaadiyeen faaara bawluhum calaya kaadidoodii igu soo dulduushay ay soo gaartay wa acmaahum allahu canii allaweyne weyne subxana wa tacala egan dhitiray oo ilaahay ima tusin canii fajiئtu ilىa saaxibii saaxibkay baan u imid la soo noqday faxamaltu waan xambaaray falamaa goortii intahaytu bihi aan la gaadhay ilaa araaki meel araag la yidhahda amaba geedaha cadayga meesha ay ku taallo magaalada maka afaafkeeda ah fakagtu canhu waxaan ka furay kablahu xerigiisa ayaan ka furay iyo wixii lagu xirxoray ayaan ka furay fajiئtu ilىa rasulilah baan u imid sal slm faqultu can ya rasul rasuulka allow ankixu canaaq canaaq ayaan guursani saasuu ku yidhi fasakata canii wuu iga aamusa nabigana wuu yaqaana gabar gabar la yaqaano wa dhilla caadi oo la yaqaano ummadna ay yaqaanaan fanaزlat waxaa soo degtay qowluhu tacaala الزaaniyatu والزaani الزaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik gabadha dhilada ah ma guursada ilaa qof dhilay ah ma ooyane amaba gaal ma ooyane abadan laakiin haddii ay tooba keenta ka warrama oy dhilla ahaan jirto ka tooba keento waa la guursani waa la guursani haddii ay tooba keento oy dib hawsha ugu noqonaynin waa la guursani laakiin asal ahaan waxaa fiican meelo fiyow inun la aado fadacaanii markaasuu nabiga yeehy sal slm faqara'aha calaya wuu igu dul akhriy aayaddii laa tankixha ha guursanin ayuu nabiga raacay sala allahu alayh wali waslem xadidka casharkan u dambey insha allah tabarak watacaala saddex kun laba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa saxix isnaad qaala imamna sacd akhbarna moxamed bn ismaaciil ibrahim waa ibnu culaya ayaa aabbow ah oo dhalay waa iqa qaala xadaثana yaziid ibnu haarun waa iqat mutqin caabid qala xadaثana xamaad ibnu slma waa iqaة caabidu ahbat الnaas fii haabit waqad yahimu fii hayrihi i wagayruhu xamaad ibn slma inaan ahayn can haaruun ibnu ri'aab التmيمي وثقة cاabد اkhتiلفa في سماعihi من أنس عن عبداللahi بن عbayd بن عmayr الlayثي waa ثقة وعabدكريم بن أبي المkhاaرق waa ضaعيif waa imaam muslim ayaa muqadimada ku sheegay inuu ragga ducafada uusan xaggooda eegayn uu ka mid yahay cabdikariimkaas can cabdillaahi ibni cubayd ibni cumayr can ibni cabbaasin uu ka wariyey cabdulkariim yarfachu ila bni cabaas buu u kor yeelay wa haaruun lam yarfachu uma kor yeelin oo mursal buu ka dhigay qaala waxay yidhahdeen jaaءa rajulin baa u yimid ilaa rasul m sal slm faqaala wuxuu yidhi ina cindi imra'atun ina cindii agtayda ayahat imra'atan haweeney hiya iyadaba eh, min axabi annaasi ilaya dadka qofkaan ugu jeclahay wa wa hiya iyadan laa tamnacu ma diida yadda laamisin mid taabta gacantiis ma celiso gacan kastoo xaggeeda soo aadaba waa iska diyaar waa iska available waxaad dhihi jirteen wa waa diyaar qaala wuxuu طaliqa war iska fur balada iska fur qaala wuxuu laa asbir canha nabi allow kama sabri karo qoftaas qalbigayga degtay oo kama sabri karo qaaluu istamtic biha haddii ay saata marka isaga raxayso qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkan laysa bihaabitin mid sugan ma ahan waa daciif wa cabdulkariim laysa bilqawiy qawi ma ahan waa daciif isna wa haaruun ibnu ri'aab ayaa ahbatu minhu ka sugid badan oo ka sugnaan badan waqad arsala alxadiida xadiidkana haaruun waqad arsala alxadiida xadiidkana mursal ayuu ka dhigay wa haaruun haaruuna hiqatun wa xadiiduhu xadiidkeeda awlaa ka haboon min xadiid cabdilkariim cabdilkariim ayaa marka u kor yeelay ibnu cabaas moogta kanna mursal uu ka dhigay mursalka markan waa min awaaci addaciif wa aleyh xadidku waa daciif marka baabkan xadiidkan marka culimada waa isku hayaan qaar waxay leeyihin waa daciif hadduu daciif noqdo marka warkiisa maba ku jirno oo naag dhilaa lama haynayo waa sidaan hore u sheegnay xadiidkana wuu caddaa azaniyatu aayad qur-aankan waa cadda azaniyatu laa yankaxu ilaa zanin aw mushrik soo maaha haddii xadiidka waa saxiix la yidhaahdana waxay leeyihiin culimada ama waa xasan la yidhaahdana waxay leeyihiin laa taruddu yaddu laamista macnaheeda kuma rag iyo dhelinimo baabka ma ahane waxaa weeyaan waa arrinta ku saabsan xoolihii mubadder waa xoolihii tabdiirinaysa ay ku ciyaaraysaa saasna culimadu ay ku fasireen laakiin asalka aayadda qur-aanka azaniyatu laa yankaxuhaa ilaa zanin aw mushrik طalliqhaa agtaadii ay joogin haddii marba baabka lagu arko waswaaskana iska ilaali hada wallahu aclam w salى اllah waslm ala abdi rasul mustafa